meesha dheere dhulkayaga kulanti wacan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan si walba maqalka k nn idiin soo gaaray kusoo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudaiyo dibadda guud ahaan dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaanti galab wanaagsan galab wanaagsan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 anaa taa qaxwaa dhaha laakiin fiiri laakiin dadaa jira qaxwo dhaho xaraar weligaa ma cabti mayaan iskora iskaga daraa xaraar macabo sababta horta xaraarka loo cabo ma fahamsan tahay maya maxay tahay fahamsii bal caafimaadka ilkahay u fiican tahay waayahay war cusub sax waayo mhm. sokorta moogtahay sideedaba ilkaha muu fiican iyo caafimaadka guud ahaan bahaa mhm. an laakiin mar walba waarikoo ah, waarikoo mataqaan waarikoo alaabta waxaa la dhahaa kirliga dhan lagu daraayo halbakeeri oo haaf ah meel dheer meel dheer sokorta inaa raadisidaa la rabaa inay ka hor imaado lama rabo lama rabo dheh inaa istiraatalo waxaan sokor miyuu leeyahay mise ma mhm. lahan warkooga markaa adi maa karsado mase in lagu kariyaa jeceshaa waa rabtaa adii lagu karinaayo sheekh waxyaaba aad ku fudud kamid yaha moogta iyo mm-hmm. qaxwada iyo mm-hmm. waxyaaba fudfudeedka inaa samaystaan jecel laakiin wixii adag la ii sameey cuntooyinka aan ka adagahay waa kuwaas waayahay <laughs> waa laisla fahmay mm-hmm. alaabtas fudud shaaxa ma qofba nooca u kariyaa adi qaab noocee u karisaa shaaxa marka shaaxa miyaaba noocyo kala duwan u baahan anu shaaxa aqaanaa malaha iska shaaxanan aqoon lule anu shaaxa aqaanaan ku sheegaya shaaxii anta burjikada la shido haa kirliga biyaha lagu shubo dabka inta la saaro markuu karkaro sokorta iyo caleenta la isaga dabageeyo hal mar lagu daro sokorta iyo caleenta kadibna dhulka inta lasoo dhigi la celceliyo wax kale ma lagu daraa adeegaas aqaanaan meelaha shaah ku karisa shaah ma yaala <laughs> hada biyo kulsfar caleen ku dartawaa mhm. biyo kululshaaxshaaxa mhm. waxaa loo kariyaa ama qaababka loo kariya waxaa ka a mhm. in maaragtay biyihii la kariyo markay karkaraan sokorta lagu shubo cabaar lagu karsho qorfihii heelkii dagyarihii sinjibiishii jooskii adduunyadaasoo dhan lagu karsho aad iyo aad dad baa laakiin sameeyaan sokortu taliyaan waayahay marka wuu nucyo badan yahay nucyo badan yahay aad kaas aqaana cidii inta wadana kaas aan kari doonaa <laughs> aad iyo aad luley sheekadeedna heesta daafurka barnaamijka madaan ku daayamsa aniga may galabta waxaa waaye waa kaa qaadanaya anaa soo qabanayo waayahay waa tahay bal hees ku horeeya dhankayga haddaan soo qabta cabdulaahi mm-hmm. waxaa la yiraahdaa magaceeda dhirta xididka hoosa mm-hmm. ee waxaa ku luqeynaya xaliimo qaliif magool allaahu raxmado aan soo dhegaysano waayahay kama huusan qaliif magool mhm, waxbaa ka dhacay heeska haahee aad iyo aad ereyada mhm. waxaa ka mid ahaa mhm. kol hadduu ladan yahay kala dhuuman maynee waagaa dharaar noqon intoo bal waaga baryaayo aan sugano wareer cawaalowaa bista ee reer camar dhaamurte <laughs> <laughs> waraar cawaan waa berisanaa ka mm, dhaxday ah, waa lasku afgartay aad waa lasku afgartay waa lasku raacay mhm. laakiin habeenka wax mala xarin kara miyaa niyo waa berig leh xaalad sugaa yacni habeenka waa iska dhib badan yahay moogtahay ah, ah. maadaama xilli oo dadkun ay kala jiifaan access badan aan la helaynin saasay u badan tahay in oo maalintii lala sugto hawsha waa tahay mhm. maxaa dhankaaga noo soo qabanaysaa waa iska kaabareejeenaya maadaama dadka hore a aaday mhm. anna waa ku laabtay xabiibo xasan tooxow mhm. iyo axmed inshaar heystan waxaa layihahdaa laabdooxanto laabdooxanto dawadeedi tahay dayraha ka dhigin waa tahay cabiyo dhuuqa isku kihin ceelbeenaho dhooliskaabaniyo gabar lagu cabiyo dhuuqa isku kihin waa hadal daweyn saliyo digni cayaha dambana darsi kaaga dhigan

dhexdeeniya kadibanidibsu qabo hala daalino hadalyuu ku dilin idibsu qabo hala daalino hadalyuu ku dilin niya kaadiban umadirin dhaxdeen niya kaadiban umadirin dhaxdeen bas buu ragga lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida dadka lamaqas buu ragga lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida wadardaaranu dambay kuu tihi shaki hadayac wdardaaranu danbay ku tahe shadkii hadayac dumar uu lahaa qabo hala daalino hadal yuu ku dilin dibsuqabo hana daalino hadaryuu ku dilin dibsuqabo hana daalino hadaryuu ku dilin niya kaa diban umadeel dhaxdeeniya kaa diban umadeel haddii ay imaato qof walba dantiisa mm, gaarka ah inuu fiirsado midnimada meesha ka baxayshadii midnimada la waayanaisoo dhawaada meeshaas aadmahmaayoyin badan laga sameey moogtaha mm. kelinimo wax lagu qaban karin sida far keligeed foolma dhaqdo ay wax ku gooyaan mm. waxyaaba badan laga sameey dhow eh. bal waayahay aan halkaas uga imaan dhammaano xabiibo xasan tooxo iyo weliba axmed inshaar ayaa ku luuqeynaya bal markaan goor sheegtadiisa waxay tilmaameysaa xilligan dhagaysan jirnay sheekadii walbahaar adduun aan soo wada dhagaysano wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta afartan iyo saddexaad ee sheekada walbahaar adduunu xilligaanu kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye waana fikradii bashiir maxamed kheere dadku waa saaxiibaday wuu soo sheegay aniga yaa iga farxad badan yaa iga nasi badan hadda san mabsulaaqal igu siib anagaa maanta caadisanyaha wax albaabka garaacaya yaa waaye aniga waa iga fur qaalidkii waa aan fiiriya waa lix saa habeenimo saacaddan intuu ka yimid waryaa qaalid soo gal maxaa saacaddan xagee ka timid fiican alxamdulila xilliga maxaa kusoo jeediya doortigaaga anigu waa iska soo jeeda aqadaa iskaga jiraayo saacaddan xagee ka timid aadan u faraxsana mata an caaw haye maxaa ku faraxsanta amaan boobahan taaganahay amaan booba baalala yeeshaa haye baalaha igu yeelanne maxaa ku faraxsanta bisinka bisinka saan mau faraxsanayaan ku dhaanayo saan dhaarta maanta maxaa fiirsanaysaa waraaqle adig xisaable facaka rebis kankan wuu kuuridi carradan xisaable saa udejinaysa kuurida cimri cirra kaa samaysa lacagtan yaysan kaa luminle ku jira afraafan saacadna banooni balaaya daba socotaa mustaqbalka mustaqbalkayga aniga hadda meelu saaray haba hadda inta ka imid qana xiligan adeeran ka imid gurigiis sulaaqo aniga toddobaadkan arooskeenna aa dhacaya waa la isoo siiyey adeer aa ii doonay uu isoo siiyey aad ka dudmaashiyaad tahay si fiican ya war kale ii keenta maanta ya maxaa tir maxaa noqona meeshka taana suleeqada meeshi daawa adeer hadaa tahay oo lasoo hadlaayay saas miya sheekada ah. sidee lagu siiyey adi eh, ii doonino aniga isticmaalna suleeqa mugtahay aniga guurka noola sheega hooyo waxba ma ogee hooyo adeera usha sheegayno waxa anaa u sheegay dhahay haye ah. maxaa lacag ma haysanaa fislaan maxaa ku aroosay marka maxaa ku haysanaa baaya mugufin adiga meeqa hmm, lacag haysanaa kii lacagtan ka dhacna haysanaa nin kastaada lacagtiisa isku aroos rabtee yaab badana yaab badana yaabwaryaa xilligaa hadlaya alla hooyaa soo kacda qaalido qaalido hooyaa soo kacda hooyo seetahay xilligaa la buuqbuuqaysaan hooyo micnaha gabadhan yar taawayno oo qadro khadro xilligaa maxaa ku helay hooyo hooyo asaab xilligaa imaad anuu hurdaayo albaabka gargaraaciisa ku kacay weydii xilligaa meeshu ka yimid isaga xilliga inuu soo dhaco waa la arkaaye saacadahaas ka hole waa xilliguu soo dhici jiray adiga bal muxuuhaa hooye adeer waa ila soo hadlay arintaadi wuu ii sheegay arintaadina waa dhamaatay adiga iyo suleekhana ee mardhow arooskiina dhacaya okay ha kaasahaya ma ku sheegin aniga tan oh, waa iga diidanta horta mulac mucaaradkayga waa arrinta waa isla ogtihiin miya adiga wiilkaaga haa haa adeerkiisa isoo waca adeerkiisa ay sheegay oo oh, caawa dhan waa isla joogna maxaa igu sheegaysa hadeera hooya kuu sheegay wax islaa gabadha jikada ugu sheeg markay labadiina keliya tahay aniga gurigaan rabaa inaan dego mar dhow lacag waa haystaa marka caawa saaxiibadii dhan waa uusoo sheegay arooskayga waxaa laraa in laga yaabaan ku dhahayno ma fahamti magaalada dhan xaafada dhan farxadii wiilkaygataa hooy aroos maraykanka laga daawadaa helaysaa ah, hooy markaas hooyada hooyaday hooy hooy qaaliyey qaalid anu walaalkayaa tahay haddaa guursad kama xumaanaya kow eh? kaalinteeda ka qaadanaya low

hooye hadda run miyaa inuu khaalid guursanaayo waaba aamini leh haa hooye run weeye khaalid asbuucan dhexdeeda buu guursanayaa isaga iyo suleykhana waa la isi marka adigu marka kaalintaada inaa ka qaadati weeye wiilku waa wiilkeeni waa inaa hagarbaxanaa hooye aroos wanaagsan lacagta isku aroosira waa mataqaana khaalid wuxuu idhahaa lacagta oo ninka laga soo qaada ani isku aroos rabnaayo suleyq hooye lacagtaa waxba nagama qosay aniga adeerkiis lacag kalaa keena lacagtaasna waa loogu badinayaa hooy qaalid wuudii inuu gurigeena soo degay meel kalaa degaayo dhe gurigeena soo dega anaga hanala soo dego naagta markaa maqana way kunasina hoosha kuu qabanaysaa hooy wiilka siduu rabaan u yeelaynaa wiilka iyo adigu waa labadii cunugaan dhalay baa marka wiilka siduu rabo meeshuu rabo uu degayo baa dejinaynaa maanle farxaddu waa farxadeena ma farxadiis waa teena marka wiilkeena inaan ka farxino wey waa maalmihiisii caruuseenka maandhe hadda waa sii soconayaa qolkaygaan galayaa waa seexanayaa dadaal dadaal oo maalmahan shaq shaqo ma jirto dhanka wiilka arooska ku dadaal oo dee istiiri gabar baa tahay gabadhii reerka laga fiirinaya wiilkeeda lagu caayayaa tahay maandhey dee wakaasaana waa sii baxayaa ayahoo shaqa maba aadaye shaqaalihiyaa bari la dardaarmaya ayagaa meesha kasii shaqeynaayo wallaahi waxaa lahay nabaraa filinaysa naxdin ma ani waa u maleynaya khaalid inuu gabadhaas guursanaayo weliba lacagta wiilka islaamid laga soo dhaca inuu ku guursanayo hooyadan ay ku raaci doonto inkastoo hadda hooye ee dhahday adeeraa lacag kale uu kabaayo anna wixii aan awoodo oo karaankayga ah waan siinaya waayo walaalka igu weyn waa curidka hooyada ee aabbahe dooqiisa waan ku raacaynaa kaalinteydana waan ka soo baxayaa guur kheyr qabaallaha ugu dhigo alla ani maxaan sameeya hadda maxaan sameeya yaaba ay haysteen ma baxaa gurigiisa ma tagaa qaalid qaalid qaalid ma wili iga daba daaday allah alla sow anigii baxar galo alla abow saa tahay haa qaalida cod agtaha ma ogtaa adi ada qaalid isga cod egtihiin le sunkeyga sunkeyga soo bix allah qaalidkan eh, eh, qaalidka ugu wareysa ulanka aga saarabaaday adigoo waanta hanacabeen mar damba kaa maqli kari adig waastaa banaan sumcaddeena salfteenna intaa dhulka dhigtaa ku istaagta war maqal gabaryahay ninkaas kale xbaraaka qaad ee hadda quraacsiba waa daalinahay baayaas awlan cajalo fiicanna siinayna oo gubgubatana siinaysay aniga eh. aniga dhanig labada dhinac ka gubtaa eh. kanna maalinkaasoo ugu qaylina sun naag weyn oo latuma intee lagu arko waxbaa loo sheegay tartiibaa niyada loogu dejiya midda kale nin fiican maba ahba kan walaalkay wiil fiican maa intoo ila talilayo dhilayo wiilka anaa kuusoo keenaysaan waayo dhilayo ooba ilaah waa ku dilaa laakiin balon waxaa kaga qaadaan ku dhaha leema dhaho arooskan hadduu dhacaan ku dhaha muna mabalee dhahabano ya anaa naag fiican in iga qaadamiya abadan aan ku dhaha iga qaado gurigooda haddaa waxaan ku dhahay arooska maalinta aroos tuuriyo dhagaxa roobka ugu dhigaa si kale wax muu taqaanine balan waa inaa tashwiish ku furo baabuurka lagu aroosayna aan kulligood muraayadaa dhulka ka dejiyaan ku dhahno ciyaalka xaafadda laba laba kun siinaa iyagaa ka adeejinaa <laughs> anaa qaalid hortee inta taaj naagta loo geliyo gacanta ka qabsanaanaya aniga maxaa damiirkee ma dhintane sig <laughs> adiga waraha meesha ka soo socdee kii ila dhashtana dalaacbilaashkii canjeerada aan u diyaariyo idiline axbow abow gurigeed miya waxsaa la hortuuran yahay walaa wixii la sheegayaa runa maanta sabsab ma ama arooskii jira oo khaalidkii ahbaaw geela banaanka ku xiran ka daroo dibi dhal guriga tilmaan saaxib amaan ka laabanaa laakiin hadda ad meesha hadana kama laaban karna maxaynu yaal guriga ha guriga mujeeda hadda gurigan oo dadka ay hortuuran yihiin gurigan waa gaar niyow ma garanayo cidda ama tacsi ay qabaan <laughs> ah, saacadniyow waa guriga tacsiyaa ka jirta ceeb waa ina xilligan gabar la hadlaan soo niyow anaga waxaa usoo baxan inaan soo hubsano soo maahan maanta waxaa naga go-an inaan soo aragno oo runta aan soo ogaano guriga tacsiya ina ka jirta laga yaabaa geelaa ku hor xiran tacsiyadee maxaa soo gaclistaada ma ahayn arkan xaasiisana u tacsiyaday ku ah, gabadha codka war gabadha waa isku waxa laga yaabaa xataa maxaan ku inay wejigii bedasho hadaahay eh? ciltaasi ku jirta lama waa tanaa wallaahi suleeqo miiskay miiskaani taagan tahay amusiis ku maqlanin wadaaqada gabadhaasii jadow ahaa qurux lee waaye oo ani meeqaan kulaha waa qurux lee sugniya wadaha lagu jiro horta sugbal suleeqo suleeqo qaalidaaba lii ogolaada miyaa aniga farxad badan maanta ma jirtaan ku dhahay jecliya in lay dhiso wiil jacaylka lagu dhalay sida qalidoo kale jecliya in lay dhiso haa wax igana sii badan adduunyada ku nool amleena ah. yaa xilliga ima caayo waa fiicanahay abay xaalkaada ka waran maalmaha ma is arkin taleefkan maad hor taleefka igu dhegaysanaysa leesaan u dhibsadane maalmahan walaaloo mashquul xaaladeeda horta maxaan kaaga waramaa horta waa faraxsanaa boqolkiiba boqolaan ku dhahay farxadda adduunka aan ku jiraa hadday farxad tiri walla guriga tacsii kama jirto sheeko kalaa jirtaya teeda kale horta inaas is aragnana aadaa uga faraxsanaay moogtahay eh, telefoonkana waxaa laga yaabaa maalmaha ina aniga baheenbo farxada maalmaha isaga jiray arrimaha isaga mashquulsanaa ah? eh, farxadda waa kula wadaagayaa horta gurigeen soo ma jeedid inay xoolahaas ariga iyo geela xoora xiran yihiin ha maxay soo wadaatan tan farxadaan kula wadaagi rabaa guri tacsi ka jirto farxad ma ka jirayse <laughs> laa ilaa wixii maxaa jiro maxaa jiray sheeg Eh, horta ani adiga dad isbartaan nahay wiil walaalkeena waa tahay oo aada qiimeeyowiil aada u qiimeeyana waa tahay quruxda wax kale waay mhm. maanta quruxdeeda wax kalaa dheere <laughs> eh, waqti fiicanna waa ku arkay horta kaalay halkaa maa maraysay mase anaa iisoo muraad maya maanta adigaan ku imaanay aniga saaxiibkeega marka waxaan iri dumaashada aan kusoo baraa soo bax waxaa soo maqasha maya macnaha maya wax maana soo maqle micnaha dumaashiga inaan ku baran rabno saaxiibkey waa ninkaan dumaashimo idhahayaa mase waa dhagahayga horta samiiro midaan kula wadaagayaa saaxiiba waxaan kuu sheegayaa beri inay arooskeyga intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta afartan iyo ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayna nabadgelyo dhegeystayaal halkaas haddii aan oga nimaano sheekadii xiisaha badneed ee walbaaradoon weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni galab wanaagsan oo qaybihii dambe su-aalan ku wadajirka haddaata ka sheekaysa mugta wadajirkii yani ugu badnaa oo a ka shaqaysay ku ahaa mafamilaaxaab inay wada jirto dad isjecel inay wada jiraan kii ugu badnaa oo ah ka shaqaysa walaahi wadajir marka la dhaho mhm. dad badan baan maaragtay dhexdhexaadasoo noqdayo guryo badan baa soo dhisayo dad badan inay joogaan qayb <laughs> ah, ka soo qaatay qaadiin lii magacaabi lahay malaya saacadaad reeraha wax kasoo dhisay mhm. adduunka ilaah kala tag aa necbaa moogta laba qofoo saaxiiba ama laba qofoo walaala ama laba mhm. qofoo dee xiriir ka dhexeeya ani wax la yiraah kala tagow liima tuso wadajirka ka jeclaa maraqaar ka shaqeeyaan mm. dadka waa necbaa taas tuso waxaa allaa xitaa moogta haddaa loo qof heshiisiinaysid mhm. waa halka maray kuu banaan tahay inaa been sheegto been sheegtid inaa se labada qof u heshiiyaan mhm. weli marka laba qof adoo heshiisiis dhahaa mhm, inta qof u tagta ma tiri hebelow mhm. ama heblaayoy hewlaayadii ama hebilowgii mhm. n wuxuu kugu sameeyey wakuxun ya raalgelin yuu kaa soo dhiibay mhm. raalgelinta iska qaado weli ma tiri adoo hadda waxaasna aysan jirin silada <laughs> qof heshiiyaan waayahay nabadoon inaad tahay iyo caddaadtay aad iyo aad gabagabada isla soo gaar wax iga bara waaya ma wax badanaa kaa barana intaan ku ag joogo gabagabada isla soo gaaran saaxiibada barnaamijka gala wanaagsan waxaa leenahay saaxiibayaal aad oo mahadsantihiin qaabka quruxda badan ee barnaamijkaula socoteen annaguna waa mahadsannahay maadaama halkii saacaan halkaan u fadhinay san barnaamijka usoo gudbi mm-hmm. lahay farsamadana qudhiisu waa mm-hmm. mahadsan laantiis barnaamijka muu socdeen ma ahaadeen waayahay bal heeska gabagabada dhankaaga saaxiibada waxaan usoo qabanaya mid kamid heesaha ah ku luqaya cawaalo aadan heestan waxaa la yidhahdaa markaa mm-hmm. anay badawnibu e qaaday adee badownimo ku qaadayheesaasaa mhm. eh. mm. mm. ugu dambeysa barnaamijkeena gala wanaagsan taniyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa bootaan iyo luulo idin leh nabadgelyo bulshadu way wada ogaa